alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu alaa muxamedi wala aali muxamed wa salama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray kitaab alxuduud baynu ku soo jirnay khaas ahaan waxaynu joognay xadkii zinada wa can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma anahu qaala ina alyahuuda jaauu ila rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam cabdullahi bni cumar wuxuu sheegay yuhuudda ayaa u yimi fadakaruu lahu waxay u sheegeen anna imra'atan minhum in gabadh iyaga ka mid ah wa rajulan iyo nin zanayaa inay sinaysteen faqaala lahum rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu ku yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam maa tajiduuna fi tawraa maxaa ka helaysaan kitaabkii tawraadeed fii sha'ni arajmi rajmiga ama dhagax ku dilka arrinka ku saabsan maxaa kitaabkii towraadeed ku hayseen oo ka hesheen yacnii ma ku yaallay rajmigu mise kuma oli fa qaaluu waxay yidhaahdeen nafdaxuhum waa fadeexadinnaa wa yujladuuna waa la garaacaa waa la jeedlaa saasay yidhahdeen daahirka riwaayada waxaa ka muuqata inay su'aashii xaydo ka sameeyeen oo ka weecdeen oo waxaa la weydiiyey towraad ma ku hayseen rajmi oo xukunka rajmigu ma ku yaallay mise kuma oolin ha iyo may cad inaynay odhan baa riwaayadda ka muuqata riwaayadda xadiiska waxaa ka muuqata inaynay odhan haana odhan mayna odhan camalka yagu ay sameeyeen inay markaa sheegeen saasaa ka muuqata bal hadda aan wadno faqaaluu waxay dhahan nafdaxuhum waa fadeexadinnaa wayujladuuna waana la garaacaa siday u fadeexadin jireenna waxay tahay waxay samayn jireen ina ruuxaa sinaystay wejiga wax madow laga mariyo dhuxul iyo wax la mida ayaa markaa waxaweyaan yani laga marinaya marka wejigii baa la madoobeynaya wejiga marka la madoobeeyo ayaa waxaa la soo saarayaa dameer dameerkaasaa lagu hoggaaminayaa si maqluubana waa loo saarayaa bimacnaa xagga wejiga dameerku u jeeda mooye xagga kalea loo jeedinaya marka kale laba jihay u jeedaan yacni marka qaabkaa la arko waxaa la garanayaa ruuxan inuu sinaystay haddii dameerka si qumaatiya loogu wado oo wejiga dameerku halkuu u jeedo loo jeediyo waxaa dhici karta in lays yidhaha waa takriim waa sharfis in lays yidhaahdo si aan taa laysu odhan waxay u saari jireen maqluub tajbiya la yidhahdaa altaxmiim waltajbiya waljaldu waana la jeegli jiro waa la garaaci jiray iyadoo wejiga loo madoobeeyey dameerka sida maqluubkaa loo saaray laguna hoggaaminayo lana garaacayo baa magaaladoo dhan lagu wareejinaya min taraf ilaa taraf fadeexadda siday u samayn jireen saasay ahayd qaala cabdullaahi bnu salaam cabdullaahi bnu salaam waxauu yidhi kadabtum been baa sheegteen kumay been sheegin inay sidan sameeyaan waayo sidan waa waaqac inay sameeyaan laakiin waxay ku been sheegeen inay yidhaahdaan xukunkaasaa tawraad ku yaallay farsamada saannu samayna baa tawraad ku taallay oo rajmi kuma ool taa weeye waxay ku been sheegayaan markaa riwaayo kalaa soo aroortay haddaba oo si cad u tilmaamaysa inay nimankani nafiyeen oo diideen in rajmi tawraad ku yaallo rawaadana bukhaari baa saxiixiisa ku soo wariyey inay yidhaahdeen laa najidu fiiha shay'a markuu nebigu ku yidhi sala allahu alay wasalam rajmi ma ku hayseen tawraad waxay yidhahdeen laa najidu fiiha shay'a shay rajmi ah oo aanu tawraad ka helaynay ma jirin juxuud waa inkaar ay dafirayaan in rajmigu tawraad ku yaallo taasuu haddaba ku beeninayaa cabdullahi ibnu salaam cabdulahi ibnu salaam laamku waa bitakfiif waa la khafiifinayaa sallaam la odhan maayo haalibka asmaada ee qaabkaasoo kale ku timaada waxa u haalibah sallaam in la yidhaahdo marka shan magac baa laga soo reebi jiray oo iyaga markaa bitakfiif ah shanta magac waxaa ka mid a waalidu cabdillaahi isagu waa salaam afar kalena way ku daraan culammadu kutubulmustalax way nasgarayaan taas waa yahay cabdullahi ibnu salaamna wuxuu ahaan jiray nin markaa tawraad yaqaanu ahaan jiray yuhuudi buu ahaan jiray marka kitaabka tawraadeedna aqoon buu lahaa qisaana jirta ku soo aroortay saxiixa fii saxiix albukhaari markuu cabdullahi ibnu salaam islaamay ayuu wuxuu ku yidhi rasuulka sala allahu alayh wasalam nimanka yuhuuddu waa niman masabbid badan marka hadday maqlaan islaamnimadayda aad bay ii dhaleecaynayaan oo ii caayayaan ay odhanaya awalba khayr ma lahayn shariir shar badan buu ahaa oo keyta oo keyta sidan iyo sidan iyo sidan buu ahaa yacni kan iyo keer buu ahaa marka intayna islaamnimadayda maqal waxaad weydiisaa qadarka uu agtiinna ku leeyahay cabdullaahi ibnu salaam waa maxay markaasaa nebigu sala allahu aleyh wasalam nimankii yuhuudda buu weydiiyey oo ku yidhi siduu dhexdiinna ku yahay cabdullaahi ibnu salaam markaasay huwa khayruna wabnu khayrina wa sayiduna wabnu sayidina waa kii noogu khayrka badnaa ee noogu wanaagsanaa ee kii noogu khayrka badnaa dhalay waa kii noogu mudnaa ee kii noogu mudnaa uu dhalay markaasu wuxuu ku uhi nabigu sala allahu aleyh wasalam ka warrama hadduu islaamo markaas acaadahu allah ya markaasuu cabdulahi ibnu salaam intuu ku soo baxay ayuu wuxuu ku yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulu allah shahaadataynkiibuu ku dhawaaqay isla goobtii iyagaan ka dhaaqin bay waxay huwa sharuna wabnu sharina waa ka noogu sharka badan oo kii noogu sharka badnaa dhalay waxay ku tusinaysaa niman xishoonaya inayn ahayn ismay odhan xataa bal mar kale aad tidhaahdeenna majliska sidii ku tidhaahdeen isla markiiba ha odhannina marka khilaafkeedii ya ismay odhan isla meeshii bay ugu miiseen cayda iyo dhaleecaynta marka cabdullahi ibnu salaam baa waxau ihi kadabtum been baa sheegteen inna fiiha arajma tawraad waxaa ku sugan rajmi rajmigii tawraad waa ku yaallaa ruuxa zaaniga ah ee guur hore soo maray guur saxiixa ah, guurkaana galma ku sameeyey in la rajminaayo tawraad waa ku yaallay faatuu bitawraati tawraad la kaalaya qul faatuu bitawraati fatluuha in kuntum saadiqiin waatuu allah yidhi towraad la kaalaya oo keena towraad oo akhriya towraad oo waxaad sheegaysaan towraad ka soo saara haddaad run sheegaysaan faatuu bitawraati towraad la kaalaya way la kaalayeen oo way keeneen fanasharuuha way kala bixiyeen fawadaca axaduhum yadahu calaa aayati arajmi midkood baa wuxuu saaray gacantiisii suulkiisii buu wuxuu saaray sida riwaayada kale caddaynayso aayaddii rajmiga ayuu saaray fa wadaca axaduhu midkood baa wuxuu dhigay yadahu gacantiisa calaa aayati rajmi aayaddii rajmiga ayuu gacanta ku qariyey fa qara'a maa qablaha wamaa bacdaha wuxuu akhriyey wixii ka horreeyey iyo waxa ka dambeeyey buu akhriyey yadii waa ka buuday ya aayaddii rajmigana wuxuu saaray ee towraad ku taallay suulka ayuu saaray yani wax gacantiisa ka mida min baabi itlaaqi alkulli wa iraadat aljuz yada oo dhan baa la sheegay waxaana loo jeedaa qadar gacanta ka mida loo jeeda intii ka horraysayna waa akhriyey intii ka dambaysana waa akhriyey waayah tawraadii waxay ku sugantahay luga carabiya kuma sugna biluga alcibriya ku sugantah afka yuhuudda luqadooda ayay ku soo degtay fa qaala lahu cabdullahi ibnu gacantaada ka qaad sare u qaad gacantaada halkan aad saartay ka qaad farafaca yadahu gacantiisii buu sare u qaaday fa idaa fiiha aayat rajmi waaba yadii oo ay ku sugan tahay aayatu rajmi ay ku sugan tahay fa qaala sadaqa ya muxammed fa qaala wuxuu yidhi sadaqa run buu sheegay yaa muxammadu muxammadow yacni markii lagu qabtay beentii waa iska ictiraafo waa iska qirtay fa amara bihim annabiyu sala allahu aleyh wasalam nebigu waa amray calayhi salaatu wasalaam in la rajmiyo ay birajmi farujima labadiiba waa la rajmiyey qaala fara'aytu arajula yajna'u cala almar'a wuxuu yidhi waxaan arkay alrajula ninkiioo oo yajna'u ku iilanaya cala almar'ati gabadha markaa ku iilanaya yacnii xagga gabadha ayuu u iilanayaa yaqiiha alxijaara yani labadoodii isku meel bay ku sugan yihiin dhagixiina waa lala wada dhacaya markaasuu haddana wuxuu isleeyahay gabadha dhagaxa markaa isaga dhig oo dhagaxu yaanu markaa ku dhicin gabadhe bal adiga ha kugu horreeyo oo markaa inta aad nooshahay unba dhagaxa ka celin yani waa u turaya ya yajna'u wuxuu u iilanayaa cala almar'ati xagga gabadha ayuu u iilanayaa yaqiiha xaalu ka dhowrayo alxijaarata dhagxanta uu ka dhowray dhagxanta uu ka dhowray yajna'u wa yanxani waxay la macno tahay waa u iilanaya ayay la macno tahay qaala radia allaahu canhu waxauu yidhi saxaabigu radia allaahu canhu alrajulu ninkii aladii wadaca yadahu cala aayati arajmi saaray gacantiisa aayadda rajmiga saaray waa cabdullaahi ibnu suuriya waa ninka yahuudiga magaciisa la odhan jiray cabdullahi ibnu suuriya la odhan jiray weeyaan xadiiskanna waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiiskani wuxuu ka mid yahay axaadiista sheegaysa xadka zinada sheegaysa ayuu ka mid yahay masaa'il baana laga qaadanayaa xadiiskan masaa'isha laga qaadanayo waxaa ka mid ah in xukunka rajmiga la yidhaahdaa kitaabkeennu keliya inaanu ku sugnayn xataa kutubtii hore inuu ku sugnaa oo towraad inuu ku sugnaa ayaa laga qaadanayaa xadiiskuna ku tusinaya waxaa kaloo laga qaadanayaa rajmigu inaanu ka mid ahayn waxyaalahay markaa beddeleen ee sidii ugu yaallay kitaabkii towraadeed bacda tabdiil markay beddeleen dabadeed inuu sidii ugu qornaa laakiin camal ahaan ay u khilaafeen culammadu marka hore waxay isku khilaafaan mas'alo misladaasi waxay tahay ilaahay wuxuu inoo sheegay inay nimanka yuhuuddii taxriif sameeyeen wa min aladiina haaduu yuxarifuuna alkalima can mawaadicih yacnii kelmadahay beddelayeenoo mawaadicdeeday ka beddelayeen akara min mawdic bay ku timi qur'aanka yuxarifuuna alkalima can mawaadicih wuxuu kaloo allah yidhi yuxarifuuna alkalima min bacdi mawaadicih marka taxriifka inay yuhuudi sameeyaan qur'aanka allah waa inoogu sheegay marka taxriifka ay samaynayeen ee beddelayeen towraadeed ma wuxuu ahaa taxriifu macnan faqad mise wuxuu ahaa taxriifu lafdin wa taxriifu macnan labada nooc mid walba miyay sameeyeen oo lafdigana miyay wax ka beddeleen mise lafdiga waxba kamay bedeleen lafdigu sidii buu u qornaaye macnahay beddeleen oo ta'wiilaad baatilay saareen bacdu ahlicilmi ayaa waxay yidhaahdeen yuhuuddu taxriif lafdiga may samayn waxay sameeyeen bes taxriifu macnan macnuhun bay bedeleen oo ta'wiillo baatila ay saarayeen laakiin sidii bay ugu qornayd yacni waxa weeye alfaadu alfaaddii lama beddelin bay yidhahdeen daa'ifo culammada ka mida ah saas yadaa maray ahlucilmiga qaarkoodna waxay mareen oo agsarku ku tageen in taxriifu lafdina ay sameeyeen taxriifu macnanna wakhtiyada qaar ay samaynayeen taxriifu macnan aanu ku koobnayn qolyaha odhanaya taxriifu lafdin may ee taxriifu macnan keliyay sameeyeen waxay leeyihiin ashyaaday diidanaayeen bay ka beddeli lahaayeen oo ay ka mid tahay marka waxa weeye sifada nebiga sala allahu aleyh wasalam sifadii nebiguna sidii bay ugu taallay oo ay ka mid tahay rajmigu ka mid yahay rajmigana sidii buu ugu yaallay marka haddii taxriifu lafdin ay samayn lahaayeen ashyaada noocaasay wax ka beddeli lahaayeen ashyaada noocaasa ayay wax ka beddeli lahaayeen labada qowl mid walba a'imma ayaa ku tegey a'immo imaamiyaalka ahlu sunnaha ka mida ah, mid walba ku tegey oo labada qowl ka mida ah. laakiin labada qowl waxaa markaa saxiix oo qawisan in labada nooce taxriifka labadaba yuhuudi samaysay ay arjax ah sida saxiixi waa saas qowlka kale waa khalad yani markaa saxiix ma ah waxaana caddaynaya towraad markaa waxa weeye ziyaadooyin iyo nuqsaan bay lahaayeen ashyaada qaarkood meelaha qaarkood waxbaa lagu daray meelaha qaarkoodna waxbaa laga dhimay marka labada noocba inay sameeyeen baa saxan saas aawoodee nuskhooyinka towraadeeda ay samaynayaan wakhti walba waa isbeddelaysaa waxbaa marka iska beddelaya waxbaa iska beddelaya taasina waxay caddaynaysaa taxriifaadka ay samaynayaan ayay markaa caddaynaysaa calaa kulli xaal aayatu rajmi kamay mid ahayn waxyaalahay markaa bedeleen lafdigeeda beddeleen kama mid ahayn ee towraad waxaa ku qornaa aayaturajmi oo sideeda abaa ku qornay oo sideedii ugu baaqi ah marka waxay ku tusinaysaa in rajmigu sidii ugu yaallay towraad bay ku tusinaysaa waxay kaloo ku tusinaysaa xadiiska laga qaadanaya in gaalada lagula khitaabayo furuucda shareecada oo waxa muslimiinta ka xaaraan ahi iyagana xaaraan inay ka yihiin waayo haddayna sidaas ahaan lahayn zinada ay la yimaadeen laguma ciqaabeen xadkana lagama jareen waxaa kaloo laga qaadanaya in waxa weeye nebigu sala allahu aleyh wasalam uu ku xukumayey yacni sharcigii lagu soo dejiyey iyo kitaabkii lagu soo rogay bacdi baa waxay yidhaahdeen wuxuu ku xukumay towraad oo towraad waxa loo keenayay waxay tahay waa si nebigu u xukumo calayhi salaatu wasalaam laakiin qowlkaasi saxiix maaha walow culamaba ha yidhaahdaan be qowlkaasi qowl saxiixa maaha nabigu sala allahu alayh wasalam towraad waxba kuma xukumay waan ixkum baynahum bima anzala allah yacnii waxaad ku xukuntaa kii ilaahay soo dejiye ku xukun wuxuu ilaahay amrayaa inuu kitaabku ku soo rogay nebi maxamed sala allahu alayh wasalam nebigu wax ku xukumo ayuu allah marka amraya towraad inuu ku xukumo yacnii isaga markaa looma sharciyey haddaa towraad maxaa loo dalbayo loo keenaye towraad waxaa loo keenaya si xujada loogu oogo oo arrinka inkirayeen la tilmaamo kitaabkoodii inuu ku sugan yahay xujada in loogu oogo si ay dadka ugu caddaato inay iyagu khilaafayaan oo xukunkani kitaabkooda ku yaallay oo dafiraadday dafirayaan ay tahay mid waxaweeye juxuud iyo markaa waxaweeye cinaad xaggooda ka timid inay tahay ay markaa iska inkirayaan markaa inay tahay si markaa loo caddeeyo waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mida in waxa weeye ixsaanka aan islaamnimo loo shardinayn bacdulmadaahib waxay qabaan ixsaanka in islaamnimo loo shardinaayo oo ruux haddaanu muslim ahayn inaanu muxsanba noqonayn taas waxaa laga qaadanaya sida shaafici wakhayruhu ay ku tageen oo ah markaa waxa weeye islaamnimadu inaynay markaa shardi u ahayn inuu ruuxu muxsan noqdo ayaa xadiiskani deliil u yahay waayo muslimiin may ahayn laba yuhuuday ahaayeen may islaamin haddana muxsaniin inay yihiin ayaa la ictibaariyey sidaasaa xaddu rajmi looga oogay haddaynay muxsan ahaynna rajmi lagama ogeyn marka islaamnimadu inayna sharti u ahayn inuu ruuxu muxsan noqdo ixsaankii inayna sharti u ahayn ayaa laga qaadanaya xadiisku daliil u yahay daliilkaasna waa waadix wacdiga waxaa kaloo laga qaadanaya nimanka marka waxaa yuhuudda ee muslimiinta ku hoos nool ama ahlu kitaabka ee muslimiinta ku hoos nool in xukunka shareecada lagu xukumayo waxyaalaha ay garanayaan ama ay ictiqaadsan yihiin inay waxa weeye xukunkeedu sidaa inuu yahay ama inay xaaraan tahay shareecada in marka eh, lagu ciqaabayo oo hadday xad tahay iyo hadday tacsiir tahay mid walba laga jarayo laakiin ashyaada aynay u qabin bay culammadu yidhaahdeen inay waxyaalahaasi xaaraan yihiin aynay u qabin in lagu tacsiiro ama lagu ciqaabo kama imanayso masalan oo kale maalintii ramadaan in ninkii ahlu ahaa ama ninkii kitaabiga ahaa inuu wax cuno wax cabbo dee soonka ramadaan inuu waajib yahay wuxuu u qabo maaha furuucda shareecada lagula khitaabo laakiin tan aakhira lagu ciqaabaya laakiin lama odhanaayo maalinta ramadaan inaad wax cunto ama wax cabto baa lagugu ciqaabaya la odhan maayo waayo miduu sixadeeda ictiqaadsan yahay ma aha marka maadaamay sidaas tahay mid lagu ciqaabaya ma laakiin ashyaada xaaraannimadooda marka ay garanayaan waxay noqonaysaa marka waxa in lagu ciqaabaayo ayay noqonaysa masalada ku saabsan gaalada in lagula khitaabayo furuucda shareecada waxyaalaha ka dhalanaya waxaa ka mid ah shay xaaraan ah inaan lagu caawinayn gaal dadka qaarkood waxay odhanayaan yacni gaal baan waxan iyo waxaan u qabanayaa shaygana waa shay xaaraam aho markaa aan bannaanayn markaase waxay odhanayaan waa gaalo isaga waxba kama xaaraansanee mar haddii aanu islaamnimadii la iman yacni waxaan u qabanaya waxay wax adeegyo u qabanaya ama uga shaqaynaya xaaraan ahan bannaanayn ilaa qaarkood ay dhacday inay waxa weeye eh, ka shaqeeyaan yacni cuntooyinka ay u sameeyaan gaalado laga yaabo marka khansiirka laftiisii inay markaa u sameeyaan iyagoo le marka anigu waan samaynaya un dee isagaana cunaye dee inaad ku caawisaa kuuma bannaana walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaan shay xaaraana inaad ka adeegtaa mid kuu bannaan maaha muslimka wixii ka xaaraansanna gaalkana waa ka xaaraansan yahay mar haddii muslimka wixii ka xaaraansanaa uu gaalkana ka xaaraansan yahay inaad ugu adeegto oo ku caawisaa mid kuu bannaan ma aha ujro inaad kaga qaadataana xaaraan bay kaa tahay in allaha idaa xarama shayan xarama samanah ilaahay shay hadduu xaaraantinimeeyo yacni lacagtiisana waa xaaraantinimaynaya ya maa buniya calaa baatilin fahuwa baatil wixii baatil lagu dhisaa waa baatil wey waxaa laga qaadanayaa kitaabka qur'aanka inuu nasakhaayo kutubtii kale ka horraysay inuu nasakhaayo waa naasikh lilkutub asaabiqa wa muhayminan culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa loo jeedaa xaakiman ama naasikhan waa mid nasakhaya waa mid xukumaya waa mid kala caddaynaya waxa la beddelay iyo waxaan la beddelin waa mid nasakhaya kutubtii ka horraysoo dhan nasakhaya kitaabka qur'aanku waa amarkii dambe xagga ilaahay ka yimid amarba amarku ka dambeeyaa la raacaa ruuxa yidhahdaa towraad baan ku camalfalaya ama injiil baan ku camalfalaya oo isla taasaad ku badbaadaysaa kuma badbaadaya miduu ku badbaadaya ma aha hadday dhab ahaan lahay towraad iyo injiil inuu raacayana yacni nebi maxamed buu rumayn lahaa calayhi salaatu wasalaam oo qur'aanku raaci lahaa waayo towraad iyo injiil dee waxaa ku sugan nebi maxamed sifadiisa calayhi salaatu wasalaam iyo inuu nebi ilaahay yahay iyo sifadiisa ayaa ku sugan dhammaanna marka waxa weeye dadko dhan ayaa nebi maxamed loo soo diray saas aawadeed ruux marka waxa weeye markii nebi maxamed la soo diray dabadeed oo diinta nebi maxamedna uu maqlay oo ay soo gaadhay diin kale ruux ku badbaadayaa ama naar kaga badbaadaya ama janno ku helaya ma jiro kaa'ina mankaan kaana ciduu doonaba ha noqdo saas aawadee gaal kastoo dhinta yahuudi ha noqdo nasraani ha noqdo buudi ha noqdo majuus ha noqdo shuuci ha noqdo hayrkood ha noqdo murtadiinta ka laabtay ha noqdo noocuu doonaba ha noqdee gaal kasta oo dhintaa waxa uu yahay marka ahlu naar waa mid naarta gelaya naartana ku waaraya siduu ilaahayba qur-aanka inoogu sheega ruuxa is yidhaahdaa nebi maxamed markii la soo diray dabadeed ayaa markaa cidaan nebi maxamed rumayn oo raacin ayaa badbaadaysaa iyadoo nebi maxamed ay maqashay warkay sheegayaan waa war waxba ka jirin wey waa war aan waxba ka jirin maca kulli asaf dad marka waxa weeye islaamnimo sheeganaya qaarkood waxay odhanayaan yuhuudda iyo kiristaanku ee muslimiinta yagaa markaa uga horraynaya markaa waxawe jannada jannada yagaa uga horraynaya ama lama odhan karo naar bay gelayaan waayo hadday marka waxawe mar la yimaadeen yacni iimaan la yimaadeen oo ilaahay iyo maalinta aakhiro rumeeyeen ilaahay iyo maalinta aakhiro rumeeyeen camal wanaagsanna ay sameeyeeno bimacnaa ixsaan iyo samafal dadka ay u sameeyeen iyo sadaqaad ay la yimaadeen yacni walow nebi maxamed bayayna raacin markii la soo diray dabadeede waxay noqonayaan qaar badbaadaya oo jannada gelaya ayay markaa noqonayaan qaar baa kilibyo noocaasa duubay oo waxyaalaha ay ku sheegayaan waxa ay sheegayaan waa baatil ya intaan nebi maxamed la soo dirin calayhi salaatu wasalaam ka hor ruuxii markaa waxa weeye raacsanaa tawraad ama injiil si qumanna u raacay oo sidii loo soo dejiyey u raacay shirki iyo kufri iyo gaalnimo ka madran sidaas markaa ku dhintay isagoo ahlu tawxiid ah shaki waxaan lahayn inuu janno gelayo shaki ma laha ama hor ha ka galo ama ma'aalka dambe haba ku dambeeyo inuu jannada galeen laakiin markii nebi maxamed la soo diray calayhi salaatu wasalaam dabadeed laguma badbaadayo in la yidhaahdo tawraad iyo injiil baan raacaya ruuxaan nebi maxamed rumaynin oo badbaadayaana ma jiro ilahay waxaa weli ina aladiina kafaruu min ahli alkitaabi walmushrikiina fii naari jahannam kuwii gaaloobay oo ahlu kitaab ah iyo mushrikiinba ahi naarta jahannamay gelayaan oo ay ku waarayaan lama kala reebin hadduu kitaab yahay oo ahlu kitaab yahay iyo hadduu gaalada kale yahay isku si inay naarta u gelayaan baa laynoo sheegay isku si inay naarta u gelayaan baa laynoo sheegay ruuxa gaalnimo ku dhintaana waxa weeye waa ahlu naar jannaduna xaaraan bay ka tahay innahu man yushrik billahi faqad xarama allahu calayhi aljannata wama'waahu ma'waahu annaar wamaa lildaalimiina min ansaar allah wuxuu inoo sheegay cidda allah markaa u shariig yeesho oo bimacnaa gaalnimada weyn la timaadaa allah waa ka xarimay jannada yani xarama allahu calayhi aljannata wa ma'waahu annaar yacni ilaahay waa ka xarimay jannada hoygiisuna waa naar wey waayahay waxaa soo aroortay adillo badan oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi waaladii nafsii biyadih laa yasmacu bi axadu min hadihi alummati yahuudiyun walaa nasraaniyun uma yamuutu walam yu'min bialadii ursiltu bihi ila dakhala annaar xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam intuu dhaartay buu wuxuu yidhi ima maqlo ruux ummaddan ka mida oo yahuudi ah ama nasraani ah dabeedna ima rumayn waayo oo sidaa kuma dhinto isagaan i rumayn inuu naar gala mooyaane inuu naar gala mooyaane waxaana laynoo sheegay inay waxa weeye ahlu kitaabka aan nebi maxamed rumaynin inay gaalo yihiin baa allah inoo sheegay lam yakun aladiina kafaruu min ahli lkitaabi walmushrikiina munfakiina xata ta'tiyahum albayina kufaarta inay labada qaybood u qaybsan yihiin baa laynoo tilmaama kufaara yihiin aayadda hore aynu akhrinayna waa la mid ina aladiina kafaruu min ahli lkitaabi walmushrikiina fii naari jahannam marka kufaar inay yihiin baa laynoo sheegaya ruux gaalnimo ku dhintayna ilaahay ka dhaafi maayo waatuu allah yidhi in allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilaahay markaa ma dhaafayo in loo shariik sameeyo laga gaaloobo ilaahay ma dhaafayo marnaba ma cafinayo marka ruuxii gaalnimo ku dhinta mid laga dhaafaayo ma aha mid laga dhaafaayo ma aha marka adiladaasi waxay caddaynaysaa in waxa weeye ciddii gaalnimo ku dhimataa inay naar gelayso waana sida kitaabka qur'aanka ah iyo sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo ijmaaca muslimiintu intuba ay sheegayaan muslimiintuna arrinkaa waa ku ijmacsan ijmac qaci ah ruux yidhaahda gaalada ama ahlu kitaab ha ahaadaan ama khayrkooda ha ahaadaane nebi maxamed maqlay nebinimadiisa oo aan rumaynin ayaa badbaadaya ama janno gelaya ruuxa si ay yidhaahdaana wuxuu yahay ruux markaa waxa weye qaciyaadkii islaamka khilaafay arrinku ku dhacay arrin gaalnimoa ah uu milladda kaga baxaayo liannahu yukadibu alqur'aan sababtu waxay tahay qur'aanku beeninayo allah qur'aankii wuxuu inoogu sheegayaa inay naarta gelayaan isaguna wuxuu leeyahay janno inay galaan baa suuragal ama jannay gelayaan yacni saasuu markaa leeyahy marka saas aawadeed arrinka noocaasi waa arrin markaa khatara weeye hadduu ruuxu markaa gaalnimo la yimaado ama nabi maxamed beeniyo ama shay marka waxa weeye gaalnimo a ah la yimaado ama shareecada wax kamida mida u inkiro ama ku dheeldheelo wax iimaana u sugani ma jiro bilkuliyu iimaanka uga baxaya wuxuu noqonaya kaafirun billaah iimaan shaqo kuma leh wax iimaana uu shaqo ku leeyahay ma jirto saas aawadeed bay ahlucilmigu waxay dhahaan ruuxa yidhahdo yuhuudda iyo nasaaradu waa mu'miniin ruuxa yidhaahdaa waxa weeye waa gaaloobaya bay culammadu yidhahdeen waa ilaahay baa inoo sheegay inay gaalo yihiin ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illahi waalmasiixa bna maryam siday markaa mu'miniin u noqonayaan iyagoo nebi maxamed beeniyey calayhi salaatu wasalaam say mu'miniin u noqonayaan iyadoo kitaabkii lagu soo dejiyey wax ka mida ay beeniyeen oo rajmigu ka mid yahay say mu'miniin u noqonayaan iyagoo nebiyadii qaarkood ka gaaloobay waxaa laynoo sheegay kuwa nebiyada qaarkood ka gaalooba oo qaarna rumeeye qaarna ka gaalooba allah wuxuu ku yidhi aayaddii suuratu nisaa ulaa'ika hum lkaafiruuna xaqa waa gaalo gaalnimadoodu ay dhab tahay haddii bacdi nebiyada ka mida ay ka gaaloobaan waa gaalo dhab ah ya ulaa'ika hum lkaafiruuna xaqa marka waxa weeye arrinka noocaasi waa arrin khatara weeye aad iyo aad in laysaga jiro weeye shareecadana qofku haddaanu aqoon u lahayn waa inaanu ka hadlin ma aha shareecadu markaysaa cilmi tajriibiya ma aho ruuxu iskaga daydayayo ma aha ama iska odhanayo ama wuxuu markaa ula muuqato uu iska odhanayo fikrad iska furan ah ma aha shareecadu waa diin la raacayo wey oo la ictiqaadinayo oo lagu camal falayo markaa qofka aan aqoon u lahayni waa inaanu shareecadii ka hadlin waayo hadal markaa uu ruuxu yidhi yacni saasay ila tahay ayaa waxaa dhici karta inuu ku gaaloobo diinta kaga baxo oo hadalkii ilaahay iyo hadalkii rasuulkaba u beeniyo sida ilaahay iyo rasuulkiisu yidhaahdeen ya si khilaafsanoo kulli diya inuu maraa dhici karta ambad halkaa uu ku maro ya yani waxa weeye ruux haddaanu markaa dee garanayn shareecadii aanu garanayn isagoo isle waxaan wanaaji hadduu doono ayaa waxaa laga yaabaa inuu kharibo inuu wax khariba ah laga yaabaa raama nafcan fadarra min hayri qasdin wa min albiri maa yakuunu cuquuqa marka waa in aad iyo aad laysaga jiraa qasad wanaagsan iyo niyo wanaagsan baa lahaa ruuxii waxay taraysaa ma jirto siday marka waxa weeye u noqonayaan yuhuud iyo nasaara mu'miniin ay u noqonayaan iyaga oo yacni ilaahay u sugaya ubad iyagoo ilaahay ubad u sugaya oo kiristaanku ay leeyihiin masiix baa ibnullaahi ah ama ay leeyihiin wasaal salaasa saddex ilaah baa isku mid ah alab iyo alibni iyo ruuxu alqudus ya saddexdaasoo la ysu geeyey waa ilaahun waaxid bay ku leeyihin waa ilaah keli ah subxaana allah ilahay bay ubad u sugayaan say marka waxa weeye u noqonayaan mu'miniin iyagoo leh masiix waa ilaahay laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam markaasaa waxa weeye qaar waxay leeyihiin maya waa markaa muminiin wey muminiin wey ilahayna wuxuu leeyay waa gaalo kuwa leh masiix ciise bnu maryam waa allah kuwa odhanaya waxa weeye waa gaalu allah yidhi laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha haalisu halaaa yani waa gaaloobeen kuwa odhanaya haalis halaasa odhanaya bimacnaa saddex laysu geeyey ayaa isku ilaah keli ah alabnu walibnu wa ruuxu lqudus ilaahun waaxid bay ku leeyihiin kiristaanku ilaahay bay ku magacaabayaan inuu aabba yahay ciisena ibni bay ku magacaabayaan inuu inan yahay waa ibnullaahi bay u jeedaan iyo ruuxulqudus saddexdaasoo la ysu geeyaa isku ilaah keli ah ilaahayna waa keli tacadud wax la yahay ma jiro yaa qul huwa allaahu axad allaahu samad lam yalid walam yuulad say markaa u noqonayaan mu'miniin yada oo waxaa culammadooda iyo wadaaddadooda iyo ruhbaantoodu ay u xalaaleeyaan ay xalaal ka yeelanayaan iyadoo ilaahay xaaraantinimeeyey ama waxay ka xaaraantinimeeyaan ay xaaraan ka yeelanayaan iyadoo oo ilaahay xalaaleeyey ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illaah waalmasiixa bna maryam markaa saas aawadeed waa in marka waxaa la iska jiraa in waxyaalaha caynkaasa lagu hadlo yacni aad iyo aad waa in arrinkaa la isaga jiro waxyaalaha laga qaadanaya waxaa ka mida nimanka yuhuudda la yidhaahdaa xukunka rajmiga inay juxuud ku sameeyeen oo inkireen waa mas'ala muhima ah. waayo qisada ku saabsan labadaa yuhuudi nebigu inuu rajminaayey waa sababtii ay ku soo degtay aayatu lxukmi waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum alkaafiruun sida saxiixiyadaba ku sugan mufasiriintuna ay ku kulansan yihin oo ku ijmaacsan yihin dadka qaarkood haddaba marka aayaddaa lasoo soo qaado waxay qabsadaan lafdigeeday qabsadaan waxaana yidhahdaan wax juxuud oo lagu sheegay aayadda ma jirto see juxuud loogu xambaaraya jawaabtu waxay tahay nimanka yuhuuddu ficilkii ay sameeyeen inay ku soo degtay shaki kuma sugnaa axaadiista sixaaxaana waa ku timi inay iyaga ku soo degtay mufasiriintuna waa ku ijmaacsan yihin waa isku waafaqeen laba arrin bay labadaba la yimaadeen nimanka yuhuuddu sida axaadiista ku sugan labada arrin waa maxay waa juxuud ay dafireen xukunkii rajmiga oo ay yidhaahdeen towraad kuma sugna ka labaadna waxay tahay waa inay ilaahay ku been abuurteen oo ay yidhaahdeen sidan aanu samaynaynaa in ruuxii zaaniga muxsanka ahaa la garaaco wejiga loo madoobeeyo la fadeexadiyo dameer si maqluuba loo saaro magaalada lagu wareejiyo kitaabka ilaahay bay ku sugantay taasina waa iftiraac cala allah waa been abuur allah ay ku been abuuranayaan saas aawadeed labada mid walba waxaa sheegaysa axaadiista rasuulka sala allahu alayh wasalam ee asaxdaa sheegaysa mid waa sheegnay waa xadiiska bukhaariga markii nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam rajmi ma ku haysaan towraad qaaluu laa najidu fiiha shay'a bukhaari baana saxiixa kusoo wariyey wax rajmi aanu ku haynaa ma jiro wa inkaar wa juxuud ay dafirayaan waxay og yihiin inay sax tahay bay afka ka dafirayaan ibnu kasiirkuna macnaha waa caddaynayaa inay markaa weye iyagoo sixadiisa garanaya inay afka ka dafiri jireen mufasiriinta kalena waa sheegayaan saas yadaa waa tilmaamaya ibnu jariir atabari markuu ka hadlaayo wuxuu odhanayaa aayaddani waxay ku soo degtay qowm jaaxidiin oo xukunka ilaahay dafiraya ila rajmigii hadday dafireen xukunka ilahay waa dafireen marka ciddii sidoodoo kale xukunka ilaahay dafirta aayaddu waa ku rumoobaysaa ciddii aan dafirin xukunka ilaahay aayaddu kuma rumoobayso khulaasada uu sheegaya waa saas khulaasada uu sheegaya waa saas masale labaad waa sameeyanoo waa iftiraa allah ay ku been abuuranayaan taana waxaa soo wariyey muslim baa saxiixa ku soo wariyey ahaakada tajiduuna fii kitaabikum markii labadii yuhuuddaha ay soo mariyeen iyagoo sidaa ku sameeyey ayaa nebigu wuxuu su'aalay calayhi salaatu wasalaam ma saasaa kitaabkiinna ka helaysaan oo ku haysaan ahaakada tajiduuna fii kitaabikum qaaluu nacam waxay yidhahdeen haa saasaanu ku haynaa taasna waa iftiraac cala allah waa allah been abuur lagu been abuuranayo oo bareer loogu been abuuranayo labada mid walba inay tahay kufri sariixa laa yakhtalif fiihi inaan walaa yantatixu fii canzaan labada mid walba inay gaalnimo tahay daatadeeda u tahay laba ruux iskuma khilaafayaan oo wax laysku ysku qabanaya maa maadaamay saas tahay ciddii labada arrinee yuhuudi la timi la wada timaadda ama mid ka mida la timaadda shaki waxaanu ku sugnayn inuu ku gaaloobaayo kufri akbar ijmaacna ay tahay oo khilaaf aanu ku jirin culamada qaarkood markay sheegayaan mas'alada juxuudka ayay aad u sheegaan culamada qaarkoodna labadaba waa sheegeen bacdu mufasiriin waxay yidhahdeen labada arrin ciddii la timaadda ama mid ka mida la timaaddaa shaki waxaanu ku sugnay inay gaaloobayso milladda ka baxayso laakiin ciddii labada midnaba aan la imanin camalka inuu khilaafay keli ah masaa'isha qaarkood si sharciga khilaafsan uu ku camal falay ama ku xukumay ama jawr la yimi ama dulmi la yimi ama xukun shareecada khilaafsan uu ku xukumay fii bacdi suwar isagaan xaaraan xalaalayna xalaalna xaaraantinimaynayn ila xalaal in la waa iftiraac cala allah ama xaaraan la xalaaleeya ama xalaal la xaaraantinimeeya waxa weeye waa iftiraac cala allah waxay noqonaysaa intaa mid walba hadday ka maran tahay waxay noqonaysaa midaan kufri akbar ahayn waatay culamada ahlu sunnuhu ka cabiraan kufrun duuna kufrin ama kufrun laa yanqulu can ilmillah waa siday ka cabbiraan weliba waxaa jira xadiiska imaam axmed musnadkiisa ku soo wariyey can ilbaraa'i bni caazib can nabiyi sal allahu aleyh wasalama qawlahu waman lam yaxkum bima anzla allahu faulaa'ika hum alkaafiruun waman lam yaxkum bima anzla allahu faulaa'ika hum aldaalimuun waman lam yaxkum bima anzla allahu faulaa'ika hum alfaasiquun hiya fi lkufaari kulluha imaam axmed baa soo wariyey sheekh albaanina wuxuu odhanayaa isnaadkiisu waa saxiix cala sharti shaykhayn xadiiskaasi wuxuu sheegayaa inuu nebigu yihi saddexda aayaodba gaaladay ku saabsan yihin ya can ilbaraa'i bni caazib can ilnabiyi sala allahu alayh wasalama qawlahu wa qowla rasuul sala allahu aleyh wasalam dabeedna saddex aayaod buu akhriyey hiya fi lkufaari kulluha xadiiskan sheegaya kuma saabsana bara bnu caazib baa yidhi waxay ku soo degtay yahuud xadiiskan sheegaya wuxuu ku saabsan yahay in rasuulullaahi muxamed uu yidhi saddexda aayadood gaalay ku saabsan yihiin sheekh albani wuxuu yidhi xadiisku xadiiskaa imaam axmed soo wariyey waa saxiix calaa sharti shaykhayn shardiga bukhaariya muslim buu ku asaxay xadiiska asalkiisu wuxuu ku sugan yahay fii saxiixi muslim laakiin lafdiga saxiixi muslimka ku yaalla waxaa loo qaadan karaa inuu bara' ibnu caazib yidhi fi lkufaari kulluha oo hadalkii bara ay tahay bay aqbali kartaa laakiin kani wuxuu sariix ku yahay in hadalkii nebiga ay tahay hiya fi lkufaari kullaha marka khulaasadu waxay tahay yacni maadaama aayaddu gaalo ay ku saabsanayd sababta markaa loogu gaalaysiiyeyna ay tahay inay ama allah ku been abuurteen ama xukunkii ilaahay dafireen cidda sidoodii oo kale la timaada oo xukunkii ilaahay dafirta ama shay ka mida dafirta walow xukum keliyaba ha noqdee ama allah ku been abuurata si badrheedh ah walow mas'ale keliyaba ha noqotee siday ugu gaaloobeen buu ugu gaaloobaya ciddii aan markaa sidaasoo kale la imanna miduu markaa ku gaaloobayo bilkulliya kufri akbar ah ou diinta kaga baxayo yacni ma noqonayo weliba culamada qaarkood waxay soo naqliyeen ijmaaciyo waa abulcabbaas alqurtubi kitaabkiisa saxiixu muslimka uu ku sharxaayo almufhimu lima ashkala min saxiixi muslim wuxuu odhanaya ciddii xukunka ilaahay ictiqaadsan oo aan markaa waxa weeye xukunkii ilaahay inkirin laakiin camalka khilaaftay laysa bishirkin bilitifaaq hadduu ilaahay ku been abuurto amaba dee uu juxuud la yimaado xukunka ilahay ma ictiqaadsanayo marka waxaway xukunka ilahay u ictiqaadsan yahay waa inuu qirayaa afkana ka qiraya laakiin afka hadduu juxuud kala yimaado xukunka ilahay ma qarsanaan ila daahiran waa kan u inkiraya marka ciddii xukunka ilaahay ictiqaadsan laakiin camalan u khilaaftay laysa bishirki bilitifaaq buu odhanaya yacni shirki ma aha waana la ysku waafaqsan yanayna shirki ahayn waa la ysku waafaqsan yahy wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal low ana rajulan aw qaala imra'an nabigu wuxuu uhi calayhi asalaatu wasalaam low anna rajulan haddii nin ay sugnaato inuu nin aw qaala ama wuxuu ihi imra'an shakhsi hadday sugnaato inuu ialaca taalacday oo eegay calayka korkaaga ku soo taalacday bikayri idnik idankaaga iyo oggolaanshahaaga la'aantiina kugu soo taalacday bimacnaa gurigii ayuu markaa waxa weeye meel daloosho kaa soo eegay oo kaa soo khaawisay ya gurigaagii adoo ku jira gudihiisii ayuu wuxuu doonayaa cawraadkaaga inuu taalacdo dabeedna markaa waxay meel daloosha ayuu indhaha soo saaro halkaasoo kaa soo eegaya fakhadaftahu aad ku tuurto bixasaatin quruurux yar aad ku tuurto fa faqa'ta aad riddo caynahu ishiisana aad riddo maa kaana calayka min junaax korkaaga kuma sugnaan wax dembiya kuma sugnaan oo arrinkaa kuma dembaabaysid wax qaana oo kaa fuulayaana ma jiro xadiiska waxaa soo wariyey bukhaariyo muslim khadaftahu iyo xadaftahu labadaba waa loo soo naqliyey bilxaa'i waalkhaa waana bimacnan oo xadfiga iyo khadfigu labaduba waa isku mid weeye yacni mid waliba waa tuuryada la tuuro laakiin khadfiga waxaa loo isticmaalaa tuuryada far iyo suulka lagu tuuraa loo isticmaalaa finiinka saasoo kale loo tuuro ayaa lagu isticmaalaa far iyo suul xadfiguna waa tuurisoo dhan xadiidkan waxaa laga qaadanayaa sida waxa weeye dadka xurmadooda loo ilaaliyey oo cawraadkooda loogu ilaalinayo oo cirdiyadooda iyo loogu dhowraayo ayaa laga qaadanaya inaanay bannaanayn guriga in idan la'aan lagu soo galaa inaanay bannaanayn guriga ruuxa u gaarka ah ruuxu dalaq iskama soo odhan karo waa la yimaadaa isti'daan waynu idan weydiistaa oo yidhahda ma soo galaa si aan qofka markaa wuxuu karaahiyaysanayo aan looga arag ayaa la yidhi ka idan dalba oo idan weydiista oo marka laydin idmo soo gala haddii laydin idmi waayo oo laydinku yidhahdaa noqda noqda haddii idan laydin siin waayo oo laydinla hadli waayobana noqda haddii qadarkii istiidaanku idinka dhammaado inta goore la idan weydiisanayaana waa saddex goor maa haddii lagula hadli waayo inaad maantao dhan garaacaysa maaha alistidaanu alaa fain udina laka wa ilaa farjic sida xadiiska nabigu uu sheegayo calayhi salaatu wasalaam istiidaanku waa saddex goor saddex goor baa qofku idan weydiisanaya ya saddexdaa goor haddii laguu idmo ku gal haddii kaloo saddexdaa goor laguu idmi waayo ama lagula hadli waayo iska noqo haddii laydinku yidhahdo noqdana noqda wa in qiila lakum irjicuu farjicuu huwa askaa lakum waxaa laga soo naqliya bacdu salaf inay waxaweye yidhaahdeen arrin baan aad u raadiyey buui waxaan u raadiyey buui farjicuu in laygu yidhahdo farjic noqo intaan idan dalbo in laygu yidhaahdo noqaan aad iyo aad u raadiyey buui anoo doonaya inaan helo huwa askaa lakum ma helin buui wakhti walba garaacayo soo galun baa laygu yidhahdaa buui mar walba waxa la yidhahda soo gal anna waxaan doonayaa dahirnaanta aayadda lagu sheegay inaan helo oo mar laygu yidhahdaan ku farxi lahaa noqo innagu waxaa laga yaabaa inaan cadhoon lahayn soo maaha haddii laynagu yidhahdo noqo ya aynu is idhaahno marka waxaa qadarkaagii sharaftaadii meel baa lagaaga dhacay ragna waxa weeye waxaabay ahayd markaa arrinay ay aad ugu farxayaanoo aad iyo aada u raadinayaan ya arrinkaa lagu sheegay huwa askaa lakum ya taasay doonayeen inay markaa helaan marka riyaaqoodu iyo faraxoodu iyo reyrayntoodu waxay ahayd in sidaa lagu yidhaahdo markaasay tii waayeen oo lagu odhan waayey xadiiskan waxyaalaha laga qaadanaya waxaa ka mid a ruuxii markaa gurigiisa gudihiisa haddii markaa meel dalosho laga soo eego oo laga soo daalacdo inuu xaqu yeelanayo inuu isdaafaco waayo horor baa ku yimi horor wasaa'il ya doonaya cawraadkiisiiya inuu markaa daalacdo yacni markaa raba waxyaalaha u gaarka saas aawadeed ayaa nabigu wuxuu sheegay sala allahu aleyh wasalam hadduu ruuxii ruux ka soo eego meel daloosho kale saa uga soo eego ishii hadduu ka rido oo wax ka geliyo ya in ishaasi wax qaana iyo wax gashiya toonna ayna lahayn iyo wax dembiya waayo baabu difaac bay ku dhacday xadiiska inoo qorana wuxuu sheegayaa in quruurux lagu tuuro waxaa la mida hadduu markaa mudac iyo wax la mida soo qaado isha ka geliyo sida xadiis kaleba ku soo aroortay in nebiga sala allahu aleyh wasalam qolalkiisii qol ka mida isagoo ku sugan baa nin ka soo eegay meel daloosha markaasaa nebigu mudac soo qaaday suu isha uga geliyo xadiiskaasina saxiixu ku sugany saxiixa ayuu ku sugan waxaa laga qaadanaya isha taalacatay ee halkaas eegtay ee halkaa wax ka khaawisaysay inayn xurmo lahayn waayna qisaas yeelanayn dembina yeelanayn diyana yeelanayn ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa inaan la shardinayn inuu u digo oo yidhaahdo war iga joog digis inuu ka hormariyo ilka ridka inaynay laazim ahayn waayo digitaan haddii markaa inuu ka hormariya lagama maarmaan ay ahaan lahayd dee waa la sheegi lahaa lamana sheegin hadday tahay xadiiska markaa tilmaamaya nebigu inuu mudac soo qaatay yani waxa weye wax biri oo fiiqan oo saasoo kale aynu soo qaatay oo doono isha inuu ka geliyo iyo hadday tahay xadiiskan qawliga ah yani markaa labada midnaba ma sheegin in indaar laga hormarinayo istidaankana sidiisa marka horeba waxa loo yeelay inamaa jucila alidnu min ajli albasar aragga daraaddii baa loo yeelay saas aawadee markaad idan dalbayso intaad albaabka isku soo beegto ama meel galoosha aad isku soo beegto inaad ilaa daakhilka inaad eegto maaha soo gala deedna ad tidhahdo maxaad soo gashaas adigan ilaa daakhilkii ishaada socotay ya waxa weeye gees uga baydh si aanad markaa waxaweye u arkin guriga gudihiisa waxa ku sugan dabeedna adigoo gees u baydhsan halkaa ka idan dalan inamaa jucila alidnu min ajli albasar baabu xaddi sariqa tuugada xadkeeda ayuu u baab yahay xuduudda sharciga waxaa ka mid a xaddu sariqa ka mida waxaa jira waxyaala layahay adaruuriyaat alkhamsa aw isitta ashyaada daruuriyaadka ah ee shanta ah ama lixda ah yacni cirdiga iyo nasabka haddii la kala tiriyo lix bay noqonayaan daruuriyaadka waaweyn xuduudaha iyo qisaasuhu waxay ka yimaadaan ilaalinta la ilaalinayo daruuriyaadkaas yani waxaa jira masaalixda marka laga hadlaayo waxaa loo qaybiya masaalix daruuriya masaalixda qaarkood waa daruuriyaat qaarna waa xaajiyaat qaarna waa kamaaliyaat ama taxsiinaat qaar waa daruuriyaatto waa kuwa waaweyn ee lagama maarmaanka ah waa xifdu ddiin xifdu nafsi xifdu lmaal xifdu alcaqli xifdu nasab xifdu lcirdi waxaa la ilaalinayaa marka koowaad diintaa la ilaalinaya xifdu diin ilaalinta diinta la ilaalinayo waa tan loo sharciyey xaddu ridda man baddala diinahu faqtuluuh xadiiska bukhaariga laakiin maadaama xadiis saxiixaynka ku sugan oo xaddu ridda gaar u sheegaya aanu haynin kii xiraabada ku saabsanaa ayaa dee riddana way la yimaadeen halkaasuu sheekhu ku kaaftamay marka xadiiskii bukhaariga muxuu sheegayay man baddala diinahu faqtuluuh ku kastoo diintiisa bedela dila waa lixifdi diin waa diinta loo ilaaliyo oo dadkii diinta ayna uga laabmin xifdu nafsi nafta in la ilaaliyo qisaasta waa arrinka loo sharciyey kutiba calaykum alqisaas yacni qisaas baa laydinku laydin sharciyo o laydinku faral yeela marka qofkii wax dilo in loo dilo wa katabnaa calayhim fiiha ana alnafsa binnafs qisaastaa loo sharciyey lixifdi annafs xifdu lmaal xaddu sariqa waxaa loo sharciyeeyey si maalka loo ilaaliyo wasaariqu wasaariqatu faqatacuu aydiyahuma waa lixifdi lmaal حفظ العقل حد shaaribi alkhamri khamriga kacabba in la xadayo xad laga jarayo la jeedlayo waa lixifdi alcaql mase caqliga loo dhowroo loo ilaasho waa lixifdi alcaqli xifdu nasab si nasabka loo ilaaliyo xaddu zina ayaa loo sharciyey azzaaniyatu wazzaani fajlidu kula waaxidin minhuma mi'ata jalda wa kadalika xaddu rajmi waa lixifdi nasab waa si dadka nasabkooda loo dhowro loo ilaaliyo xifdulcirdi si cirdiga loo ilaaliyo sharafta waxaa loo sharciyeeyey xaddulqadfi yacani waxa weye dadka markaa zina cid ku ganaya cid dhowrsoon sina ku ganaya wax caddaynana aan u keenin loona qirin markhaatiyaalle aan u keenin shahaadadii zinada ka markhaati kacayoo dhammaystiran waxaa laga jarayaa fajliduhum amaaniina jalda siddeetan jeedal jeedla waa lixifdi alcirdi xuduudda iyo qisaasahaasi waxay ka imanayaan si daruuriyaadkaa loo ilaaliyo lixda ah ayay u imanayaan marka maalka in la ilaaliyaa waxay ka mid tahay min maqaasid ashariica shariicada maqaasideeday ka mid tahay marka si maalkii loo ilaaliyo xad la yahay xaddu sariqa ayaa la waajibiyey xaddu sariqa xadka la yidhahdaa la waajibiyey xaddu sariqana wuxuu ku waajib yahay bikitaab illah kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu aleyh wasalam iyo ijmaca muslimiinta saddex nooca adila ah qur'aanku waa waajibiyey sunnada nebiguna sala allahu alay slam waa waajibisay muslimiintoo dhanna waa ku ijmaaceen bal axaadiistaan gallo can cabdillaahi bni cumar radia allahu canhuma ana anabiya sala allahu aleyh wasalam qataca qiimatuhu alaasatu daraahim cabdullaahi bnu cumar waxau idhi waxa uu sheegay ana anabiya sala allahu alayh wasalam nebigu qataca uu gooyey fii mijannin yacnii gacan tuug buu jaray kii la goynayey maadaama la yska garanaayo waa la xadfay yadda saariqin baa loo jeedaa tuug gacantii buu jaray fii mijannin wuxuu ku jaray gaashaan qaadasho uu qaatay oo xaday aawadeed buu ku jaray fiid waa saabiya dakhalat imra'atun innaara fii hirrah ay bisababi hirrah fiida waxaa loo jeedaa saabiya loo jeedaa saabnimay faa'idaynaysa marka fii mijannin waxaa loo jeedaa sariqada uu xaday gaashaan xadista uu xadaa lagu jaray aawadeed gaashaankaasoo qiimatuhu qiimihiisu uu yahay alaatu daraahim saddex dirham uu yahay wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku yimi amanuhu gaashaankaasoo lacagtiisu ay tahay alaatu daraahim saddex dirham ay tahay saddex dirham ay tahay xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaariyo muslim baa soo wariyey can caaishata inay maqashay rasuul allahi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaalu odhanayo yacni samica waxay qaadataa hal mafcuul saaxib alajurumiya wuxuu maray laba mafcuul inay qaadato saasuu maray laakiin sida jamaahiirtu culammadu qabaan baa saxan oo ah mafcuul keliya inay qaadato haddaba wax markaa daato aan la maqli karin ila daatadu sawd ma ahee marka mafcuul ahaan ay u qaadato wax qawl iyo sawd tilmaamaya oo odhaah tilmaamaya la daba dhigaa marka yaquulu saasaa loo daba dhigay marka yaquulu waxay noqonaysaa jumla xaaliya jumla xaalay noqonaysa laakiin sida uu wado saaxib alajurumiya waxay noqonaysaa yaquulu inay tahay mafcuulkii labaad annaha samicat inay maqashay rasuula allahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay yaquulu xaalu odhanayo inay maqashay xaala kownihi qaa'ila tuqtacu lyadu fii rubci dinaarin fasaacida tuqtacu waa la jaraa alyadu gacanta ayaa la jaraa fii rubci dinaarin dinaar afar meelood laga dhigay meeshii ayaa lagu jaraa rubcii dinaarka marka afar meelood loo qaybiyo meel ahaantii waa rubc dinaar rubci ayaa lagu jaraya yacni sababta xadista uu xaday rubucu diinaar sababteedaa lagu jaraya fasaacida yaa wixii ka badan yacni caddadkii waxa weeye saruu u kacay yani markaa waxay noqonaysaa yani saacidan xaaluu markaa korayo oo ka sii badnaanaya bimacanaa waxaa laga tilmaamaya rubucu diinaarna waa lagu jaraya wixii ka badanna waa lagu jaraya xadiiskan iyo xadiiska hore labadaba bukhaari iyo muslim mijanin waxaa looga jeedaa waa gaashaanka ayaa la yidhahdaa gaashaankuna waxa weye waxa laysaga dhigo nabarada laysaga dhigo ama waranka ama seeftoo kale ayaa ninka dagaalamaya u isaga dhigaa marka waa kooban yahay meelahan markaa halista ahee in wax ku dhacaan ay halista tahay baa lagaga dhowraya yacni dhuunta iyo markaysa marka waxawan xabadka iyo halkan eh, saablayda inahan baa loo dhigaya waqtiyada qaarkoodna sare waa u qaadi karaa marka taas gaashaanku waa kaas wey marka gaashaan qiimihiisu yahay saddex dirham ayuu gacantaa ku gooyey nebigu sala allahu alay wasalam xukunka tuugga in gacanta la goynayo ilaahay qur'aanka waa ku sheegay saynu soo sheegnay wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahumaa jazaan bima kasaba nakaalan min allah waa yahay axaadiistani waxay ka warramaysaa labadan xadiis xadiiska cabdulaahi bnu cumar iyo xadiiska caaisha xaddu sariqay ka hadlayaan sariqadu waa maxay sariqada waxaa la yidhaahdaa waa akhdu maali alghayri maal cid kale leeyihiin ruuxu inuu qaataa la yidhaahdaa khufyatan min xirsi milihi maal cid kale leeyihiin oo qofkani aanu mulkina ku lahayn shubhatu mulkina aanu ku lahayn wuxuu leeyahay ma aha wuxuu shubha ugu sugan tahayna maaha masalano kale ilmihii inuu ka qaato xoolaha aabbihii wax ka qaataa dee shubhatu mulki baa ugu sugan oo xuquuq buu ku leeyahay dee markaa weladku waalidkiis haddama aragta hadduu ka dhintana waa dhaxlayaa ou ka horreeyo marka horena shubhatu mulki buu ku leeyahoo dee markaa infaaqii iyo wax la mida ayuu ku leeyahay mulki toos ayaanu ku lahaan dee gacan lagu goyn maayo ama waalidku wuxuu ka xado oo ka qaato xoolaha waladkiisa gacan laguma goynayo ama maal waqaf oo fuqara lagu waqfay isaguna uu faqiir yahay wuxuu ka qaato oo ka xado gacantiisa lagu jari maayo waayo nooc shubaatu mulkiguu ku leeyahy siduu ugu tacalluqaa xuquuq buu ku leeyahy ama baytulmaalka uu ka xado waayo dadka baahan dee in baytulmaalka laga masruufo xaq bay ku leeyihin marka maal aanu mulkina ku lahayn shubhatu mulkina aanu ku lahayn ayuu ka qaatay wax si qarsoodii uga qaatay maalkaasina maal dayacan ma ahayne xirsu misli maal ku sugan buu ahaa oo maalka isagoo kale a ah meesha lagu dhowree lagu ilaasho ayuu ku ilaashanaa waxaa la yidhahdaa taa sariqaa la yidhahdaa xirsu misliga maxaa laga tilmaamayaa maal walba meel baa curfi ahaan loo bartay in lagu dhowro yacni dahabka iyo lacagta waxaa la bartay khasnada in lagu xidho khasnada in lagu xidho ayaa curfi ahaan la yaqaanaa alcurfu muxakam haddama aragta xoolaha nool waxaa lagu yaqaanaa xero in lagu xareeyo lagu oodo yani ma nooc walba meel baa lagu ilaaliyaa haddii marka waxa weeye meeshii loo bartay in lagu dhowro maalkaasoo kaleo lagu xafido aan lagu xafidin maal dayacan buu noqonayaa xaddu sariqa kama imanayso masalan dahabkiibu wuxuu dhex dhigay xerada baa ku oodeeyey dee curfan mid la yaqaano maaha dahabka in xero lagu oodeeyo xirsu misli kuma sugnayn waayo maalka noocaasoo kalea halkaa laguma xafido maalkan waa inuu maal maxruusa yahay oo xafidanoo ilaashan ya lacagtii wuxuu gashaday kiishadiisa kiishadday ugu jirtay kiishaddiina waa xidhnay kiishaddii buu hoosta ka jeexay halkaasuu ka siiyey dee xirsu misri buu ku sugnaa oo lacagaha waxa yar waxa la yaqaan laakiin shad baa lagu qaataa waa maxruus khufyana waa in loo qaataa si qarsoodi ah masalan haddii xoog lagaga qaado qofkii khasbi oo loo taag sheegto deeta noocaasi marka waxa weeye ma aha noocii sariqada noqon maayee haddii shuruuddu dhammaystirto xagga xiraabadu geli karaa ama waa ka baaqan karaa masalan oo kale ruuxii ayaa xoolihii inta saal looga dhufsaday dadki iyagoo arkayaanba inta saal loo dhufsadaa lala cararay nahbi baa la nahbi xaddu sariqa ka iman maayo tuuga maaha tuugadu waxay ka imanaysaa waxaa sharti ah waa inay khufya tahay haddii khiyaamo si kale loo khiyaameeye tahay wax la mid ah waxay noqonaysaa inaan markaa ka imanayn xaddu sariqa ayna ka imanayn xad inaanu ka imanayn xaddu sariqa ayna ka imanayn ayay noqonaysaa wahaakada marka maalkaasi waa inuu yahay maal sidaa khufyaa loo qaadanayo waa inuu yahay sababta loogu gaar yeelay marka sida qarsoodidaa loo qaadanaya waa maxay ashyaadan kale aynu sheegnay ee eh, ama markaa waxa ikhtilaaska ama nahbiga dhufsashada yacni waxyaalaha noocaasoo kale ah ama qasbiga ruuxii markaa siyaalo kale ayuu xaqiisii ku heli karaa marka loo eego sariqadana ma badna noocaas nooca sariqadaa badan nooca sariqaduna waa nooc ay adag tahay markhaatiyaal iyo caddayn in loo keeno sida loo helaana ay adag tahay marka cuquubadeedu waa la adkeeyey waayo sida dadka lagu cawaraa xagga xoolahooda yacni nooca tuugada ee sariqada badan saasaa qaciga loogu khaas yeelay noocan kale ee xiraabada lafteeda de qaci waa ka yimaada aw tuqaaca aydiihim wa arjuluhum min khilaaf waayahay haddaba maalka ma inta yar iyo inta badan mid walba miyaa lagu jarayaa gacantoo lagu goynayaa bacdi sidaa waa ku tageen oo waxay yidhahdeen aayadda lama kala saarin wasaariqu wasaariqatu faqatacuu aydiyahumaa marka fi lqaliili waalkasiir inta yar iyo inta badan mid walba waa lagu jaraya waana sida daahiryadii ku tageen laakiin jamaahiiru ahlicilmi waxay leeyihiin may inta yar lagu jari maayo haddaba qadarka lagu jarayo intee ka bilaabantaa laba qowl baa jira qowl odhanaaya rubucu diinaar bay ka bilaabantaa oo jamaahiirta culammadu ku tageen ay ka mid yihiin almadaahib ahalaasa shaaficiya iyo xanaabila iyo maalikiya iyo ahlulxadiis dhammaan waxay ku tageen in gacantii lagu goynayo rubcu diinaar iyo wixii ka badan qowl labaad waxaa qaba ahlura'yiga ay qabaan alxanafiya waxay leeyihin toban dirham waa inuu gaadhaa nisaabu waxay yidhahen waa casharatu daraahim waa toban dirham wixii ka yar laguma jaraya bay yidhahdeen waxay cuskadeen qolyaha xanafiyadu xadiis sheegaya laa qatca ila fii casharati daraahim gacangoyn ma jirto toban dirham mooyaane toban dirham sababtood baa gacanta lagu goyn karaa keliya waxay waliba ku dareen waxay yidhahdeen waa la isku khilaafay gacanta qadarka lagu goynaayo ixtiyaadku wuxuu noqonayaa qadarka badan in lagu gooyo si nooc aan laga shakisnayn gacantii loogu jaro waayo asalku waxay ahayd gacantan inay ahayd macsuuma inay dhowran tahay falaa tustabaxu ila biyaqiin yaqiintii la hubay waxay ahayd gacantan inay dhowran tahay in wax la yeelaana inay bannaanayn yaqiintaa yaqiin la mida lagaga guuri karaa yaqiinta la midkee la hubee laysla ogol yahayna waa toban dirham intii intaa ka yari waa mashkuukun fiihi waa mid laga shekisay tacliilka iyo xadiiskaasay saa u deliishadeen laakiin culamada muxadisiintu xadiiskaa waa daciifiyeen oo waxay dhahan waa daciif lam yasixa can nabiy sala allahu aleyh wasalam nabiga kama asixin jamaahiirta culammadu waxay leeyihiin may gacanta waxaa lagu goynayaa waa rubucu diinaar baa ugu yar waxaanay u deliishadeen axaadiistan saxiixa bay u deliishadeen sida xadiiskan caaishaee sheegaya tuqtacu lyadu fii rubci diinaarin fasaacida gacantii waxaa lagu goynayaa rubucu diinaar iyo wixii ka koreeya lagu goynayaa haddii rubucu diinaar ay ka yartay inaan lagu goynaynna riwaayaadka qaarkood baa caddaynaya laa tuqtacu yadu saariqi ila fii rubci diinaarin fasaacida la goyn maayo gacanta tuuga rubucu diinaar sababtii in lagu goynayo mooyaane iyo wax ka badan marka intii rubucu diinaar ka yar inaan lagu jarayn naskaa diiday xadiis haabita oo sugan wey xadiiskan kalena ma khilaafaye saddex dirham sheegaya waayo saddexda dirham waxay noqonayan rubuc diinaar diinaarkii wuxuu ahaa isnaa cashara dirhaman labiyo toban dirham waagii hore toban dirham baabu ahaan jiray baa la yidhi aduu markii dambe calaa kulli xaal labiyo toban dirham baa laga dhigay ama markii hore labiyo toban ahaa labiyo toban marka loo qaybiyo afar waxay noqonaysaa saddex afar meeloodoo min saddexii waa labiyo toban marka rubuucu diinaarkii saddexda dirham ku fadhiyaan calaa haada labada xadiis ma khilaafsanaa laba khilaafayo iska hor imanaya ma aha marka waxaa laga qaadanaya rubuucu diinaar in gacanta lagu jarayo ama rubuucu diinaar wax la qiimaa in lagu jarayo waxa isweydiin leh qadarka rubucu diinaarku waa intee diinaarku wuxuu ka koobnaa aw ka samaysnaa dahab qiyaasta uu dahabkaasi ahaa culammadu waxay ku qiyaasi jireen raashinka shaciirka la yidhaahdo ama heedda ayay ku qiyaasi jireen markaasay waxay odhan jireen nooca heedda la yidhaahdo ayay odhan jireen intaasoo xabbo oo heed ah ayaa diinaarka la miisaana waxaana shaciirkaasi uu ahaa mid iskhilkhilaafsan xagga marka yaraanshaha iyo weynaanshaha waa kala waaweyn nooca wasadka dhexdhexaadka ay ku qiyaasi jireen maadaama shaciirka iskhilaafsan yahay awsaanta aanu isleekayn waxaa ka dhalatay culammadu taqdiirka inay isku khilaafaan ay qaarba in ku sheegaan qaar waxay yidhahdeen diinaarku waxa weeyaan waa afar garaam iyo garaam afar meelood laga dhigay meel ahaantii bimacnaa dhibic shan iyo labaatan oo dahab ah ayaa waxaa la yidhahdaa diinaar waxayna ku heleen oo ku keeneen shaciirkii bay miisaameen oo dahab ku miisaameen shaciirkii markay dahab ku miisaameen baa waxaa u soo baxay inuu intaa la miisaan noqonayo qolyo kale waxay yidhaahdeen maya shaciirkii markaan miisaannay waxay noqday afar garaam dhibic siddeetan dahab ah buu noqday qaar ka yareeyo labada dhexdooda ka dhigayna waa jiraan marka taqaadiir kala duwan bay culammadu tilmaameen waxaase ugu mashhuursan oo ugu caansan afarta garaam iyo garaam rubicii in intaasi diinaar ay tahay waa u dhiganta taasaa ugu caansan culamada qaar inay ka badiyeenna waa jirtaa iminkana waa shay la miisaami karo oo shaciirka nooca dhexdhexaadka inta la soo qaado wasni ahaan la miisaami karo dahab wuxuu uga dhigmo culamada qaarkood markaa waxay gaadhsiiyeen marka laga hadlaayo addaba xagga nisaabka dahabka marka laga hadlayo dee cishruuna mihqaalan buu ahaa cishruuna mihqaalan ayuu ahaa marka cishriinkii baa lagu dhufanaya marka inta lagu dhufanaya labaatan marka lagu dhufto afar dhibic labaatan iyo shan waxaa soo baxaya shan iyo siddeetan garaam baa soo baxaya sida shan iyo siddeetanka garaam lagu keenay waa saas culamada qaarkood maadaama qadarkii intaa ay ka badiyeen qiyaastooda oo iyaga markaa wasnigii wixii uga xasilay markay miisaameen shiciirkii culammadii hore qudaamaha la waagii hore dee garaama ma jirin hadday culammadii hore garaamahayn lahaayeen ila dinaarkii oo macdan ka samaysan macdanta dahabka ayay hayeen markiiba inta miisaamaan bay waxay qori lahaayeen intaasoo garaan bay u dhigantaa laakiin wakhtigoodii garaamaad ma jirin siday ummadda ugu gudbinayaan dambe qiyaastan inay gartaan waxay ugu gudbinayaan inay markaa waxaweye shaciir baa la yaqaanaa quutu daruuri ah shaciirka caynkaasa noociisa dhexdhexaadkaa lagu miisaamayaa dahabkii diinaarkii lagu miisaamaya marka lagu miisaamaa la odhanaya waa intaasoo xabadood oo shaciir ah iyo xabad saddex meelood loo qaybiyey laba meelood ahaantii wuu u dhigmaa diinaarku u dhigmaa tiibaa culammadii dambena qiyaasanaysaa ilaa la soo gaadhay waqtulgaraamaat wakhtigii garaamada la soo gaadhay markii garamada la soo gaadhayna qiyaastii unbaa garaamada loola leexda marka ahlucilmiga qaarkood waxay qabaan waa labiyo sagaashan garaam oo dahab nisaabka dahabku uu ku seko goynaya qiyaastiibay inta ka badiyeen iyaga taqdiirkuna weliba waxaa xusid mudan fii kitaabi zaka baynu masaladaa kaga soo hadallo ku soo sharaxnaye waxa weliba xusid mudan dahabka la sheegaya waa ka khaaliskee saafiga a ah weeye dahabkii waa noocyaal kala duwan waxaa ka mid ah nooc afariyo labaatana nooc labiyo labaatana nooc koob iyo labaatana nooc siddeed iyo tobana nooc kaba sii yar oo ama toddobiyo tobana amaba ka sii waabsan qiyaasyadaa kala duwan maxay ku yimaadeen waxay ku yimaadeen khaalisnimada dahabkaa kala duwan oo qaarna waa dahab saafiya ama saafinimo ku dhow qaarna waa dahab wax kale lagu daray nisbada waxa lagu daraa kala badan bimacnaa iminka markuu yahay dahabku siddeed iyo toban uu yahay micyaar amaaniyata cashar nooca siddeed iyo tobanka markuu dahabku yahay macnaheedu waxay tahay rubcii dahab ma aha marka afar meelood loo qaybiyo meel baan dahab ahayn dahabka khaaliskaa waxay ku sheegaan culammadu nooca afar iyo labaatanka ah nooca afar iyo labaatanka ah ciyaar nooca ah ayay culammadu waxay ku sheegaan nooca khaaliska inuu yahay laakiin noocyada kale nooc kastaba waxa kaga sii badan midba kuu ka yar yahay waxa kale lagu daraa ka badan ka kale laakiin nooca afariyo labaatankaa ah, boqolkiiba sagaaliyo sagaashan dhibic waa dahab dahabkii wax yar kolley waa loo idaafeeyaa sababtu waxay tahay waa si u adkaado aanu markaa u burburin marka nisbo waxa weeye ictibaar le ma aha kunkii marka la eego sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan dhibic kada ayaa dahab saafiya noqonaysa afar iyo labaatanka marka waxaa la yidhi kaasi isagu khaalis inuu yahay la ictibaarinaya laakiin nooca labayo labaatanka ah waxbaa ka dhiman qadarka afar iyo labaatanka ka dhimani way ka maqan tahay yani dahabnimadii intaasaa ka maqan wahaakada nooca siddeed iyo tobankaana dee lix baa ka dhiman afar iyo labaatankii marka macnaheedu waxay tahay rubuc baan dahab ahayn alaa haada taas waxaynu ku soo sharaxnay fii kitaabi zakaa hadda mawdican aynu joogno maxaa khuseeya waxaa khuseeya dahabka noociisa saafiga ah marka la eego ee afariyo labaatanka ah rubciis ama wax u dhiganta hadduu ruuxu xado baa gacantiisa la goynaya gacangoyntu markaasay imanaysaa tuqtacu yaddu saariqi fii rubci dinaarin fasaacida sidaas ayay markaa noqonaysa gacanta la goynayaana waa gacanta midig baa marka koowaad la goynaya meesha laga goynayana waa halkaa jalaqsatayda laga jaraya ruuxa laga goynaya waa inuu yahay ruux markaa qaangaadh ah waa inuu yahay ruux caaqila aan waallayn waa inuu yahay markaa ruux markaa maalkan yani waxa weeye daruuro ku kalliftay oo naftu ay haysa ayna jirin waa inuu yahay ruux markaa waxa weeye sariqa ahaan ku qaatay oo si khafi ah xirsu misri ka qaatay maal aanu mulki iyo shibhu mulki midnaba ku lahayn markaas wuxuu mutaysanaya gacanta in la jaro waxaa gacanta loo jaraya waa si lixifdi ilmaal si xoolaha loo ilaaliyo mid zindiiqoo shareecada ka baxay ayaa wuxuu yidhi yadun bikhamsi mi'iina casjadin wudiyat maa baaluha quطicat fii rubci diinaari tanaaqudun maa lana ila sukuutu wa an nastajiira mawlaana min annaari waa shareecadii buu dhaleecaynaya markaasuu gacantii lagu mag jiray ya shan boqol oo markaysa markaa dahab ah yacani xagga kale aan u bedelo xoolahay u naqaano gacantii magteedu ay ahayd konton geela lagu magayey haddii markaa wax loo geystooo la jaro oo jinaaye lagu gooyo konton geela gacantii magteeda lagu bixinayey maa baaluhaa quticad fii rubci diinaari xaalkeedu muxuu yahayoo rubcu diinaar loogu jarayaa diinaar rubci maxaa loogu goynayaa maa wax weynoo intaa u dhiganta lagu gooyo tanaaqudun maa lanaa ila sukuutu waa iska hor imaad sharcigu leeya waa iska hor imanaya subxaana allah inaynu ka aamusna mooye wax kale inooma fura buuri wa nastajira mawlaana min annaar qofku hadduu markaa saasoo kale u hadlo shareecada dhaleecaynayo shareecadii waa ka gaaloobaya waayo shareecada in tanaaqud lagu sheegayo isburin waa arrin aan markaa bannaanayn waa arrin khatar ah khatara wey culammadu waxay yidhaahdeen iyagoo u jawaabaya midna nafta in la ilaalinayo ayaa magteeda loo badiyey waa lixifdi nafsi waa si naftan loo dhowro aan loogu xadgudbin gacantana waxaa loo geynayaa rubucu diinaarka loogu jaraya waa lixifdi lmaal waa si maalka loo ilaaliyo cizu lamaanati aklaaha wa arkhasaha dullu lkhiyaanati fafham xikmat albaari yacnii ciziga ammaanadu leedahay baa qaali ka dhigay wa arkhasahaa waxaa jebiyey dullu lkhiyaanati khiyaanadu dulligay leedahay ayaa markaa jebiyey oo ka dhigay wax rakhiisoo liita markay khiyaano la timi ay noqotay rakhiisa fafham xikmat albaari ama lama kaanat amiinatan kaanat hamiina markay gacantani aamin ahayd mid ammaano u saaxiiba markay ahayd waxay ahayd mid qaali ah falama khaanat haanat markay wax khiyaamaysay waxay noqotay mid liidata oo aan qiimo lahayn ayay noqotay halkaasaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha